alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaa inoogu dembeeyey baab ku saabsan annahyu can sabi umaraaءi اlmuslimiin marka baabkana khulaaso ahaan wax waa ka tilmaanay sheikuna munaasabada uu soo daliishaday cayda la caayaayo madaxda inay nooc ihaanaa tahay oo dullayn la dullaynaayo wejiguu ka daliishanayaa waa saas wey wejiguu ka daliishanaya waa saas baabka labaatanaad adducaau liwulaati umuuri lmuslimiin wuxuu ku saabsan yahay ducada loo duceeyo inay mashruuc tahay madaxda muslimiinta in loo duceeyo oo inuu ilaahay waafajiyo inuu khayrka waafajiyo inuu islaaxiyo hagaajiyo in loogu duceeyaa inay tahay mid mashruuca xadiidka koob iyo labaatanaad can tamiimin iddaariyi radia allahu tacaala canhu saxaabiga tamiim iddaari la yidhaahdo waxa uu muslim ka soo wariyey رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال in nabigu addiinu nasiixa diintu waa nasteexo qulnaa liman waxaanu ku nidhi bay yidhaahdeen yay u tahay qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi walia'imati lmuslimiina wa caammatihim nasteexo waxay u tahay lilahi ilaahay bay u tahay walikitaabihi kitaabkiisa qur'aankaa bay u tahay walirasuulihi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam bay u tahay walia'imati lmuslimiina hogaamiyeyaasha muslimiinta ama madaxdooda ayay u tahay wa caamatihim guud ahaantooday u tahay rawaahu muslimun xadiiska muslim baa saxiixa kusoo wariyey ahlucilmigu waxay yidhaahdeen diintu nasteexo waxay ugu tahay ilaahay tawxiidka allah la waxidaayo la keliyeynaya keligii la caabudaayo ee wuxuu la gaarka yahay loo gaar yeelaayo saasay markaa nasiixo ugu tahay oo allah in loo sugo oo loo waxido rabbinimadiisa iyo afcaashiisa iyo ilaahnimadiisa iyo cibaadada in isagu xaqu leeyahay iyo magacyadiisa iyo sifooyinkiisa intaba loo gaar yeelo wax shariigi la yidhahdana marnaba aan loo yeelin walikitaabihi kitaabkiisa waxay ugu tahay kitaabka rumaynta la rumaynaayo iyo raacista la raacayo lagu camal falaayo iyo barashada la baranaayo iyo akhrinta la akrinaayo rasuulkiisa waxay ugu tahay sala allahu alayh wasalam rumaynta la rumaynayo iyo ateecitaanka la ateecayo madaxda muslimiinta waxay ugu tahay laba nooc baa soo gelayay culammadu yidhaahdeen madaxda muslimiinta xagga diinta iyo xagga adduunyada mid walba xagga diinta muslimiinta waxaa madax u ah culamada oo amru diin bay ku yihiin yacni a'ima xagga adduunyadana waxaa aimati lmuslimiin noqonaya waa madaxda markaa maamulada iyo yacni markaa talada guudahaya marka labada noocba culamadu waxay nasiixay u tahay culamada waxay nasiixa u tahay sharciga raacista lagu raacayo barashada laga baranayo masaa-isha la weydiinaayo yacni markaa qowlkooda iyo fatwadooda lagu fulaayo xukunkii marka waxa weeye iyaga markaa xaggooda loo celinayo bimacnaa iyagu inay sharciga ku kala xukumaan madaxda talada guud haysana waxay nasiixo ugu tahay taacada lagu ateecayo wixii macruuf ah oo aan dembi ahayn lala talinaayo loo nasteexaynayo oo sida wanaagsan loo tilmaamayo la irshaadinayo wixii markaa dembi ahna markaysagaa looga lagu baraarujinayo wixii shirqool iyo markaysaga waxyaalaha noocaas wadana markaysaga waxaan yani laga baajinayo ama looga digaayo dadkana markaysaga waxaa la amraayo inay markaysaga ateecaan oo wixii aan macsi ahayn inay ku ateecaan la amraayo waxaa soo gelaysaa tamaamka nasiixada loo naseexaynaayo khayrka in lala jeclaado oo waxa weeye loo duceeyo oo loogu duceeyo markaa waxa weye wanaagga iyo khayrka loogu duceeyo wa dadweynahana markaa nasiixay u tahay oo wixii khayr ku jiraba amarkay amrayso wixii shar ku jirana digistay uga digayso ayaa diintu naseexa ugu tahay rawaahu muslimun xadiiska muslim baa saxiixa kusoo wariyey waa xadiis saxiixa qultu annasixatu iraadat اlkhayri lilmansuuxi lah wuxuu sheekhu yihi xafidahu llah xafidahu اllah annasixatu iraadat اlkhayri lilmansuuxi lah nasiixadu waa in khayr lala doono cidda loo nasteexaynayo waa in khayr lala doono cidda loo nasteexaynayo wa min lawaazim النasixati liwaliyi اlamri naseexada waxyaalaha ka dhalanaya ee ay laasimsanaysa waxaa ka mida ka mas-uuliyadda u saaxiibkaa loo nasteexaynayo ama xilka guudahaya loo naseexaynayo adducaau lahu in loo duceeyo oo loogu duceeyo bima fiihi salaaxuhu wa salaaxu raciyatih loogu duceeyo waxa uu ku sugan yahay waxa uu ku jiro hagaagiis iyo wanaaggiisu diin ahaan iyo adduunye ahaanba iyo wa salaaxu raciyatih iyo raciyaddiisa iyo shacabkiisu inay hagaagaan isna inuu hagaago shacabkiisuna ay hagaagaan marka waxaa loogu ducaynayaa inuu ilaahay islaaxiyo inuu khayrka waafajiyo ayaa loogu ducaynaya wanaqala naqla imaam imaamu lbukhaari wuxuu soo raray ijmaaca asalafi calaa mashruuciyati adducaa'i liwulaati lumuur in salafkii ku ijmaacsanaayeen oo isku waafaqsanaayeen qarniyadii khayrka lahaa inay isku waafaqsanaayeen dadkoodii calaa mashruuciyati adducaa'i in la duceeyaa inay mashruuctao mustaxab tahay loo duceeyo liwulaati lumuur liwulaati lumuur kuwa umuuraha iyo mas-uuliyadda u saaxiibkaa loo duceeyo inay tahay mid mustaxab oo la jeclaystay inay sidaa isku waafaqsanaayeen ayuu bukhaari soo raray siduu laalakaa'iba sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waaljamaaca uu kaga soo raray saas aawadeed ducada loo ducaynayaa waay guda waxay gudagelaysaa min tamaami nasiixa nasiixada inay ka mid tahay taasay gudagelaysaa taas ayay gudagelaysaa hagaaga uu madaxdu hagaagtana wax badan baa ku hagaagaya wax badan ayaa ku hagaagaya hadday madaxdu wanaagsanaato waatuu cusmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wa ardaah uu yihi in allaha la bisulطaani maa laa yazicu biاlqur'aan ilaahay wuxuu xumaanta kaga baajiyaay oo kaga qabtaa madaxda yani xukunkooda wuxuu kaga baajiyaa xumaanta in aanu kaga baajin yacni qur'aanka aanu kaga baajin bimacnaa dad fara badan oo laga yaabo markaysagaa wacdiga iyo waanada inaanay xumaantii ku daynaynin ayaa marka awood yacni markaa madaxdu ku isticmaasho oo ay tidhaahdo ciqaabta nooca iyo noocaasanu ku samaynaynaa ruuxa waxaa sameeya laga yaaba inay xumaantii dadka qaarkood ay ka hadhaan oo ay u daayaan cusmaan ibnu cafaan baa saa yidhi ina allaha laa yazicu bisulطaani ma laa yazicu bilqur'aan waxaana bacdu salaf ay yidhaahdeen sida fudayl ibnu ciyaad wa kayruhu laga soo naqliyey inay yidhaahdeen low kaanat lii dacwat mustajaabat la dacawtu lisulطaan haddii laygu yidhahdo hal duca ah duca keliya oo laga aqbalayaa jirta ducada waxaan ugu ducayn lahaa markaysa waxaa madaxda ayaan ugu ducayn lahaa bimacnaa naftayda keliya uguma duceeyeene madaxdaan ugu ducayn lahaa waayo hadday iyagii hagaagaan khalqi badan baa ku hagaagaya sidaas aawadeed ayaan markaysaga madaxda ugu ducayn lahaa buy saas aawadeed in madaxda la habaaro waxay culamada ahlu sunnuhu ku dareen calaamaadka ahlubidacayna ka mid markuu xumaan la yimaado haddaad sii habaarto waxa weeye dee waxba maa tarin waxba maa tarin laakiin haddii aad u ducayso inuu ilaahay islaaxiyo rubamaa waxaa dhici karta in ducadaa ilaahay aqbalo oo dabeedna markaysaga xaaladdu isbedesho xaaladdu inay isbedesho suuragala waktiyada qaarkood nebigu sala allahu alayh wasalam xataa gaalada inuu habaaro kuma degdegi jirin inuu u duceeyo inuu ilaahay soo hanuuniyo ayuu waktiyada qaarkood nebigu samayn jiray waana jirtaa gaalo uu habaaray nabiga sala allahu alayh wasalam inta loo yimi ayaa lagu yidhi nimankii daws yacni waxa weeye waa yacni markaa xumaadeen oo yacni markaa xumaantii waa ka iman waayeen iyo gaalnimadii habaar baa la yidhi ya rasuul allah sidii laga filaayay nebigu inuu habaaro dawsna markaa waa gaalo haalibka daws loo sheegaya marka waa gaalo daws waa qabiilada abu hurayra ka dhashay ayuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam allahuma hdi dawsan waati bihim waa duceeyey be nebigu sala allahu alayh wasalam oo wuxuu yihi ilaahw daws qolada la yidhaahdo qabiiladaa hanuuni wa'ti bihim keen buu ilaahay yidhi yacni qaar yimaado ka yeel markaasuu ilaahay hanuuniyey markaasay yimaadeen marka cid asalkiisu islaamnimo tahay hadday xumaato la timaado waxa markaa wanaagsan in loo duceeyo xataa madaxba haddaanu ruuxu ahayn oo muslim yacni fisqi iyo xumaan ku dhacay uu yahay in la habaariyo in loo duceeyo waxa fiican in loo duceeyo in la habaaro iyo in loo duceeyo waxa fiican in loo duceeyo markaa si caama yaday caynkaasi u tahay in marka horeba ducada saa loo badiyo ayaa hadday madax yihiinna in loo duceeyaa iyaduna markaysaga uga sii xag jirtaan alimaam albarbahaari kitaabkiisa sharxu sunna waxa uu ku sheegayaa calaamaadka ahlubidaca inay ka mid tahay inay habaaraan madaxda amaaraadka ama calaamaadka ahlulbidaca inay ka mid tahay habaarka ay habaarayaan madaxda alimaam barbahaari wuxuu ahaa culamadii qarnigii afraad awalkiisii noolay iyo qarnigii saddexaad wax ka mid a ah. marka kitaabkiisa ictiqaadka ee sharxu assunna la yidhaahdo ayuu ku sheegayaa masalada caynkaas calaamaadka ahlu sunnahana waxaa ka mid a ah in loo duceeyo madaxda waxay ka mid tahay calaamaadka ahlu sunnahay ka mid tahay baabka koob iyo labaatanaad kayfa tansaxu raciyatu wulaata amriha siday ugu naseexaynaysaa ugula talinaysaa alraciyatu dadka shacabka ahi wulaata amriha umuuraheeda cidda ka mas-uulka ah ee talada guud haysa siday ugu naseexaynaysa bimacnaa hadday madaxdii qaldanto sidee loogu nasteexaynaya wax loogu sheegaya xadiiska labiyo labaatanaad can shurayx ibni cubaydin shurayx ibni cubayd can shurayx ibni cubaydin shurayx ibni cubayd taabiciga la yidhaahdo wuxuu ka soo wariyey imaam axmed iyo khayruhu ka soo wariyeen radia allahu tacaala canhu waxaa macruufa ahlu sunnaha ama culamada agtooda in taradiga ama raalli ahaansho in loogu duceeyo in saxaabada loo isticmaalo ama lagu gaar yeelo shurayxna ma aha saxaabi ee waa taabici siduu dibba sheekhu ka sheegi doono sidaa aawadeed waxa fiicnayd inuu waxa weeye raximahu llahu tacaala uu yidhaahdo oo taradiga ama raallihaansho ahaansho inuu ugu duceeyo beddelkeeda inuu raxmad ugu duceeyo saasaa ka fiicnayd qaala qaala ciyaadu bnu gunmin wuxuu yidhi shurayx ciyaad ibnu gunmin wuxuu ku yidhi lihishaam ibnu xakiim waxa uu ku yidhi alam tasmac biqowli rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam miyaanaad maqlin hadalkii uu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi man araada an yansaxa lidii sulطaanin kii doona an yansaxa inuu u nasteexeeyo lidii sulطaanin mid madaxtinimo u saaxiiba falaa yubdihi yaanu muujinin nusxiga iyo taladaas calaaniyatan si muuqato yaanu u muujinin bimacnaa waxa weeye yaanu si calana oo markaa waxaway muuqato aanu cidnaba ka qarinin yaanu ka dhigin walakin ya'khudu biyadihi ha yeeshee ninka madaxdaa gacantiisuu qabanayaa fayakhlu bihi waa la gaar noqonayaa waa la khaali noqonaya waa la gaar noqonaya ama waa la keliyoobaya dabeedna naseexadii buu u sheegaya yacani hoos ama markaysagaa gaarnimu ugu sheegaya fa in qabila minhu fadak hadduu ka aqbalo ou nasteexadaa iyo taladaa ka qaato fadaka ay fadaka maxmuudun ama fadaka almuraadu kaasi waxa weeye waa si wanaagsan ama waa sidii la rabay wa ilaa haddii aanu ka qaadanin kaana qad adda aladii calayhi wuxuu noqonayaa qad addaa mid gutay aladii calayhi wixii saaraa waa gutay yacni waajibkii waa iska riday hadduu talada qaadan waayo oo nasteexada qaadan waayo hadduu nasteexadii qaatana waxa weeye waaba sidii la rabay rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey waa bnu abi caasim ibn abi caasimna wuxuu kusoo wariyey fi kitaabi الsuna kitaabka ictiqaadka a suna la yidhaahdo qaala alhaythamiyu ibnu xajar alhaythami muxadiska la yidhahdaa wuxuu yihi rawahu axmedu xadiiska imaam axmed baa soo wariyey wa rijaaluhu hiqaat ragga xadiiskan soo wariyay ee ku suganna sanadka ku suganna hiqaatun rag lagu kalsoon yahay weyi ilaa anii lam ajid lishurayxin min ciyaadin wa hishaamin samaacan ha yeeshee uma helin buu yidhi shurayx ibnu cubayd inuu ciyaad iyo hishaam wax ka maqlay labadaas saxaabi inuu wax ka maqlay iyada wax naqliya uma helin wain kaana taabiciyan haba ahaado taabici haba ahaadee yani taabici waa yahay lakin bacdu taabiciin waxaa dhacdaa in bacdu saxaaba aynay waxba ka maqal haddana shiiku ma jazmin oo ma odhan ilaaba ilaa waxba kama maqale wuxuu yidhi riwaayo samaac tasriixinaysa yacni waxa weeye ma hayo laakiin culamada badankoodu in waxa weeye naqli samaac tasriixinaya in la helo mar haddii mucaasaradii iyo imkaanu liqaagii la hayo culamada badankoodu ma shardiyaan culamada badankoodu ma shardiyaan oo waxay yidhaahdaan waxaa shardiya almucaasara wa imkaanu liqaa in isku waktina ay yihiin inay kulmeenna ay suurtoobi karto marka hadday dhici karto inay kulmeen isku waktina ay yihiin lafdi muxtamilo aqbali kara inuu ka maqlayna uu sheego raawigaasna aan tadliis lagu aqoonin waxaa tadliiska la yidhaahdo aan lagu aqoon aksarka culamadu xadiiska caynkaasi cillo kale haddaanu lahayn way saxiixiyaan waana mas'alada oo aad iyo aada ugu dooday alimaam muslim oo aada ugu dooday culamadana guud ahaan u nisbeeyey uuna tilmaamay ra'yigaa wixii khilaafsan ee shardinaya samaac in raawi kastaa raawiga kale wax ka maqlay la shardinayo min xaysu aljumla oo aan lagu kaaftoomaynin inay isku wakti ahaayeen keliya oo ay kulmeen inay kulmeenna suuragal tahay aan lagu kaaftoomaynin ra'yiga noocaas wuxuu tilmaamay imaam muslim inuu yahay ra'yi muxdas ah oo soo dariyey salafna aan lahayn yacni saas yadaa inuu yahay aad baan u radiyey mawduucaasna wuxuu aada ugu dheeraaday muqadimada saxiixiisa ayuu imaam muslim aada ugu dheeraaday wa qaala albaniyu صaxiixu bimajmuuci asheekhu alcalaama maxamed naasir addiin albani waxa uu yidhi xadiidku waa saxiix waxaanu ku saxiix yahay duruqdiisoo la ysu geeyey yani duruq mutacadid oo xadiidku leeyahay culamo kale oo saxiixisay ama ku ixtijaajtay oo daliishatayna waa jiraan walahu shaahidu mawquuf calى cabdullahi bni abi awfa xadiidku wuxuu kaloo leeyahay shaahid mawquuf ku ah oo ku jooga cabdullahi bni abi awfa oo saxaabigaas hadal uu leeyahay oo u markhaati kacaya macnaha xadiidkuna waa jira rawahu axmedu bisnaadi bisanadin xasan asalkaa cabdullaahina waxaa soo wariyey imaam axmed waxaanu ku soo wariyey sanad xasana ayuu ku soo wariyey sanad xasana ayuu ku soo wariyey almuhim asarka uu inoo sheegayo ku saabsan cabdullahi bn abi awfa waxaa marka uu sheegayaa in saciid ibnu jumhaan oo yidhi ataytu cabdullahi bn abi awfa wa huwa maxjuub lbasra fasalamtu calayhi qala lii man anta faqultu ana saciid bnu jumhaan qala fama facala waaliduk qala qultu qatalathu lazariqa qala lacna allahu lazariqata lacna allahu lazariqata xadahanaa rasuul lahi salى allahu alayh wasalam anahum kilaabu nnaar wuxuu yidhi cabdullahi bni abi awfa baan markaa u tegey buu yidhi saxaabiga la yidhaahdo markaas igu yidhi kumaa tahay waan salaamay kumaa tahay buu igu yidhi waxaan ku idhi saciid ibnu jumhaan baan ahay wuxuu yidhi waalidka muxuu falay markaasaan ku idhi buu yidhi azaariqadaa dishay azaariqadu azariqadu waa qayb khawaarijta ka mid naafic ibn azraq ayaa loo nisbeeya qoladaa azaariqada ee khawaarijta abaa dishay buuri markaasuu cabdullahi bn abi awfa saxaabigaasi wuxuu yihi lacana allahu lazariqa qoladaa khawaarijta ilahay ha nacdalo lacana allahu lazariqa qoladaa khawaarijta ee azaariqada la yidhaahdo ilaahay ha nacdalo ayuu saxaabigaasi yidhi markaasuu saxaabigii wuxuu yihi radia allahu canhu ardaah xadaanaa rasuul lahi salى allahu alayh wasalam anahum kilaabu nnaar rasuulkii ilaahay salى allahu alayh wasalam wuxuu noo sheegay inay khawaarijtu yihiin eydii naarta inay yihiin eydii naarta inay yihiin ayuu noo sheegay bu uhi rasuulku salى اllahu alayh wasalam qala qultu alazaariqaة waxdahm am alkhawaariju kuluha waxaan ku idhi bu ihi ma azaariqada oo keliyaba waa koox khawaarijta ka mid a mise waa khawaarijta oo dhan kuwa kilaabu naarka ahi qaala bala alkhawaariju kulluha waa khawaarijta dhammaanteed buu yidhi kuwa markaa oo rasuulku ku sheegay sala allahu alayh wasalam in kilaabu naar ay yihiin qaala qultu fa ina asulطaana yadlimu annaasa wayafcalu bihim dabeedna markaasaan saxaabigii ku yidhi bu ihi saciid oo ninka madaxda ahi dadka waa dulminayaa waxyaalo badan oo dee tacadiya ama dembiyana waa samaynayaa qaala fatanaawala yadii markaasaa saxaabiga gacantaydu qabtay fakhamazaha biyadihi gamzatan shadiidatan wuxuu iqanjiidhiyey qanjiidho daran qanjiidho xooga ayu qanjiidhiyey uma qaala wayxaka ya bna jumhaan calayka bisawaad alacdam wuxuu idhi ibnu jumhaanow yacni jamaacada iyo higilka weyn laazim buu yidhi calayka bisawaadi alacdam yacni jamaacada markaa muslimiinta ha ka faquuqmina markaysagaa laazim in kaana asulطaanu yasmacu minka faأtihi fi beyti faأkhbirhu bima taclamu ninka madaxdii hadduu wax kaa maqlaya buu ku yani ku yidhi saxaabigaa odhanaya ninka madaxda ahi hadduu wax kaa maqlayo faأtihi fii beytihi gurigiisa ugu tag faakbirhu u sheeg bima taclamu waxaad og tahay u sheeg waxaad og tahay u sheeg fain qabila minka wailaa fadachu hadduu kaa aqbalo yani taasi waa fiican tahay wailaa hadduu waxba kaa aqbali waayo o kaa qaadan waayona fadachu iskaga tag fa innaka lasta biaclama minhu waayo mar haddaad u sheegto u arrinkii ogaaday ugama aqoon badnid isku si baa u ogtihiin marka faraha ka qaad bimacnaa waajibkaagii waad gudatay xadiiskaa waxaa soo wariyay imaam axmed ayaa musnadka kusoo wariyey shaikhu albanina wuxu yihi sanadkiisu waa xasan axaadiis kaleo mawduucan yani marka aasaar kale oo marka mawduucan u markhaati kacaysaana waa jirta oo saxaabadu arrinkaa inay yaqaaneen madaxda in hoos loogu nasteexeeyo yacni sheegaysa waxaa ka mid a xadiidka akhraja albukhaariyu wa muslimu fi fi saxiixayhima can usamata bna zaydi anahu qiila lahu alaa tadkhulu calى cuhmana litukalimah faqaala atarawna anii la ukalimuhu ila usmicukum wallahi laqad kallamtu fima baynii wa baynahu ma duna an aftaxa amra la uxibu an akuna awala man fataxahu usaamat bnu zayd saxaabiga la yidhaahdo ayaa waxaa lagu yidhi maad cuhmaan u gashid oo aada la hadashid oo u nasteexaysid alfaadda qaarkood waxay sheegaysaa alaa tansaxu cusmaan ibnu cafaan maad u nasteexaysid cusmaan ibnu cafaanna waxa dhacday nim ay xagga hooyo ka walaalo ahaayeen oo waliid ibnu cuqba la odhan jiray oo cusmaan hooye wada dhashay ayuu cusmaan bara saab meel uga dhigay barasaab ayuu kuufa iyo xaggaa uga dhigay ninkana waxa weeye waa walaalo xagga kale isku aabbe ma aha waa kala laba qolo laakiin hooyaa walaalaysay oo hooyaa wada dhashay ninkuu barasaabka ka dhigay baa khamri cabbay oo khamrigana aada loogu sheeg sheegay subaxii dambena isagoo cabsan baabuu salaadii subax yimi oo dadkii tujiyey dabaadna markaasuu salaaddii subax afar ragcadood ka saaray afar markuu marayay buu ihi maydin kordhiya kordhiyaa qiso noocaasaa dhacday marka waxyaalaha ay leeyihin maad uga naseexaysid taasaa markaa ka mida isaguna ma ogeyn markii dambe calaa kulli xaal markii loo sheegay cusmaan inuu ninkaasi khamriga cabbay yaa ku markhaati kacaya buu yidhi laba nin baa nina wuxuu ku markhaati kacay isagoo cabbaya inuu arkay nina wuxuu ku markhaati kacay isagoo khamri hunqaacaya inuu arkay cusmaan dabeed wuxuu yihi muu hunqaacin khamri isagoo markii hore cabbay mooyaane jeedla buu jeed jeedalkii ka jara cali bna abi aalib oo ag fadhiya ayuu yihi kac jeedal la dhac jeedalkii xadka shaaribulkhamriga ka goob calina inankiisii xasan oo ag fadhiya ayuu ku yidhi kac jeedal oo garaac ninka xasanna waa iska giijiyo markaasuu yi walli xaaraha manta walla qaaraha yacni madaxtinimada kulkeeda waxaad uga mas-uul dhigtaay ood u daysaa ciddii qabowgeeda yacni markaa heshay markaasaa cali kacay oo cali baa garaacay marka waxayaalaha ay ku eedayn jireen dadkii ku kacay cuhmaan ibnu cafaanna waxaa ka mid ahay dad badan oo qaraabadiisa ah oo xigtadiisa ah inuu xilal u dhiidhiibay qaarkoodna laga cawday marka usaamat ibnu zayd waxaa lagu yidhi maad cuhmaan u tagtid oo aada la hadashid markaasuu usaama wuxuu yidhi atarawna anii laa ukallimuhu ilaa usmicukum ma waxaa u malaynaysaan inaanan la hadlaynin inaan idin maqashiyo mooyaane bimacnaa haddaanan idin maqashin waxaan kula hadlay ma waxaa u qabtaan inaanan la hadlin yani sax maaha buu kuleyahy saas markaan la hadlayo inaan idinka idinla maragsadaa dee shardi ma aha atarawna anii laa ukalimuhu ilaa usmicukum wallaahi laqad kallamtuhu fiima baynii wa baynahu ilaahay baan ku dhaartay ee gaarnimo annagoo labadaydu isu gaarnahay baan la hadlay bu uhi maa duuna an aftaxa amran anigaan markaysaga markaa eh, arrin furin arrin anaan furin oo bilaabin laa uxibu an akuna awala man fataxahu arrinkaasu aanan jeclayn inaan noqdo kii ugu horreeyay fura xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyeen xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi fatxulbaariga markuu xadiidka sharxayo qaala almuhallabu waa shuraaxda bukhaarigu ka mid yahay qowluhu qad kallamtuhu siran duna an aftaxa baaban ay baab alinkaari cala ala'immati calaaniyatan wuxuu u jeedaa anaan albaab furin albaabka madaxda in lagu inkiro oo yacni markaa waxa marka ay yidhaahdaan ama soo fuliyaan in lagu diido si muuqato calan oo dadku wada og yihiin anoo albaabka aan furin khashyata an taftariqa alkalima anoo ka baqaayo kelmaddu inay kala tagto oo tafaraaruqdo maxaa dhici karta ruuxu kelmaduu yidhaahdo inay fitna ka kacdo fitna inay kelmadi sababtaa suuragal ah oo qofkaasna wax allo waxay kelmaddaasi sababtay dembigeeda in loo qoro taasaa dhici karta wuxuu kaloo xaafid ibnu xajar soo naqliyey qaadi ciyaad wuxuu ka soo raray wa qaala ciyaadun muraadu usamata anahu laa yaftaxu baaba almujaaharati biاnnakiri cala alimaami lima yuksha min caaqibati dalika usama wuxuu u ujeeday u qasdinaya waxay tahay inaanu furayn albaabka si caad oo dadku arkayaan in imaamka hadalkiisa markaa loo diido oo loo inkiro oo loo radiyo albaabkaa inaanu furayn wuxuu ka baqanayo daraaddeed oo ah cidhib xumada arrinkaasi sababayo bal yatalatafu bihi wa yansaxuhu siran fa dalika ajdaru bilqabuul yacni hoos buu ugu nasteexaynayaa taasaana u dhowaansha badan nasteexada inuu ka qaato ka aqbalo ruux aan madax ahayn baaba la ogsoon yahay yacni inuu waqtiyada qaarkood ruux kaloo la siman isagoo hadalkiisa hadduu si calana u inkiro dadka qaar waxaa dhici karta inay aqbali waayaan nasteexada bal nin waxa weeye guruurkii iyo kedintii yacni markaa madaxtinimada ay ku sugan ka warran yani madaxtinimadu waxay iska leedahay hawl gaaray iska leedahay ruuxu wakti aa waktiga aanu madaxda ahayn waxyaalo aanu yeelaynin bale aanu is odhanaynin waad yeeli kartaa ayaa hadduu madax noqdo ay dhici kartaa inuu yeelo awadaad baa wuxuu yidhi laba arrin qofku waxaanu isagu iska ogeyn iska daa dadku waxayna ka ogeyn waxaanu isagu iska ogeyn isku ogeyn bay laba shay ka soo saaraan labadaa shay waa maxay waa madaxtinimada iyo xoolaha hadduu xoolo yeesho kaa taqaanayba maaha hadduu madax noqdona isaguna waa saasi la eg marka hawl gaaray iska leeyihiin shaykhu albani waxa uu yidhi tacliiqa mukhtasarka saxiixu مسلم isagoo xadiidka qabanaya o tacliiqinaya yacni almujaaharata bilinkaari cala alumaraai fi lmala wuxuu u jeedaa in lala jahro oo la si caddaana oo badrheeda oo koraysaa loogu inkiro madaxda fi lmala'i golaha gudihiisa markaysaga loogu inkiro iyadoo jamaca jamaca weyn iyo goluhu joogaan lianna fi linkaari jihaaran maa yukshaa caaqibatuh waayo inkaarka sida cad wax loogu inkiro oo warkiisa ganafka loogu dhufto oo la tilmaamo xumaan inuu la yimi waxa ku sugan wax cidhib dembeedkiisa laga baqaayo kama itafaqa fi linkaari calaa cuhmaana jihaaran ida id nasha'a canhu qatlu sida markaa ay noqotayba inkaarkii cuhmaan dadka qaarkood si calan oo muuqato wax ugu inkirayeen ay marka waxa weeye wax uga sheegayeen lahaayeen arrinkaasi waa khalad ay arrinkaa marka calan iyo si shaaca ay u sheegayeen ay uga dhalatay in cusmaan markii dambe la dilo waayo dadku haddii waxa weeye cid xumaantiisa bannaanka lasoo dhigo oo dadka loo iftiimiyo yacni waxaa dhici karta markaysagaa dad badan inay nacaan oo la colloobaan nacaybkaasina wuxuu sababi karaa fitnu sababi karaa iyo in markaa la is yidhaahdo kan dadka uga raaxeeya cabdullahi ibnu cukaym waktigii nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa muumin laakiin nabiga lama kulmin mukhadram baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi laa uciinu calaa dami khaliifatin bacda cusmaana cabdullahi bnu cukaym cabdullahi bnu cukaym waxa uu yidhi laa uciinu calaa dami khaliifatin bacda cusmaana abada nin khaliifaa oo imaama ama madaxa dilkiisa dib ugu caawin maayo cidnaba cusmaan dabadi cuhmaan khaliifo ka dambaysa oo aan dilkiisa cid ku caawinayaa ma jirta buu yidhi qaaluu yaa abaa macbadin abaa macbadow aw acanta calayhi dilka cuhmaan ma cid baad ku caawisay dilka cuhmaan ma cid baad ku caawisay markaasuu wuxuu yidhi inii la acuddu dikra masaawiihi cawnan calaa damih waxaan xisaabinayaa oo ku tirinayaa si kale uguma caawine xumaanihiisa sheeg sheegga markaa aan sheeg sheegi jiray inaan dilkiisa ka qayb qaatay oo ku caawiyey taasaan ku tirinayaa buu yidhi tiina waa ka qoomamoodo waa isku cilkaanbiye hadda isagu ma odhan cuhmaan ha la dilo laakiin bes xumaanihiisa ka waranka uu uga warrami jiray dadka oo fagaarayaashiiyo meelaha qaarkood uu ka sheegi jiray waxyaala uu ku qaldamay siday isaga ula muuqatay ayuu markaa wuxuu ku tirinayaa ka qayb qaadasho dilka cusmaan uu ka qayb qaatay inay tahay cabdullahi bnu cabdullahi ibnu cukaymna hadalkaasi waa ka asaxay marka ahlu ahlucilmigu calaa kulli xaal waxay sheegeen habka madaxda loogu naseexeeyaa inay tahay oo ku habboon tahay in hoos loogu naseexeeyo saas yadaa inay tahay sidaas inay tahay ashaykhu ah, alcallaama cabdulcaziiz ibnu baaz waxa uu yidhi laysa min manhaji salafi altashiiru bicuyuubi alwulaati wa dikru dalika cala almanaabiri sheekh ibnu baaz raximah llahu waxa uu yidhi kama mid ahaa manhajkii iyo waddadii salafka dadkii khayrka lahaa saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta manhajkoodii kama mid ahayn attashiiru in la caanbixiyo bicuyuubi alwulaati madaxda ceebahooda wa dikru dalika cala almanaabiri iyo in ceebaha minbarada laga sheego oo dadka lagu khudbadayo lianna dalika yufdii ila alfawda waayo taasi waxay sababaysaa fawdo isgarabyaac inay dadkii madax iyo manje kale yeelan waayaan oo ay isgarab yaacaan baa ka dhalanaysa wa cadami asamci waaltaacati fi lmacruuf iyo inaan markaa la maqlin oo lagu ateecin madaxdii waxa wanaagsan oo lagu tamarudo oo bimacnaa laga hor yimaado wa yufdii ila alkhawdi aladii yaduru walaa yanfacu waxaanu geyaysiinaysaa oo sababaysaa dabbaalaad markaa la iska dhex dabbaasho yacni wax markaa dhibaato keensanaya oo aan nafci iyo waxtar lahayn walakina alطariiqata almutabacata cinda asalafi annasixatu fima baynahum wa bayna asulطani walkitaabatu ilayhi aw ilitisaalu bilculamaءi aladiina yatasiluuna bihi xata yuwajaha ila alkhayr ha yeeshe dariiqada markaa la raacaa salafka agtooda habka madaxda loogu naseexeeyo waxay ahaatay si yacni gaara in loogu naseexeeyo ama markaa waraaqa loogu qoro ama lala xidhiidho culammada la itisaashee la xidhiidha si ay iyagu yacni markaa ugu naseexeeyaan la yidhahdo arrinka noocaasa bal markaa waxa weeye kala hadal wa inkaaru lmunkari yakunu min duni dikri alfaacili fayunkiru الzina wa yunkiru alkhamra wa yunkiru الriba min duni dikri man facalah ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن من غير ذكر أن فلانا laa xaakimun walaa hayru maxku walaa walaa hayru xaakim yani hadal markaa yani dheer ayuu sidaa usi usii tilmaamaya calaa kulli xaal mas'aladaas culamadu aqwaal badan bay markaa ku sheegeen yacni basdiga mawduucaas waxaad u raajici kartaan kutubta markaysagaa kollay si fiican u tafsiilinaysa sida kitaabka la yidhaahdo mucaamalat alxukaam fii dawi alkitaabi waassunna a uu leeyahay sheekh yani markaa cabdusalaam barjas marka uu leeyahay yacni marka waa kitaab marka aad iyo aad mufiid u ah ahlu cilmiguna ay ammaaneen sheikha qorayna sheikh caalima yahay raximah ullah waa dhintay oo ma noola ilahay ha u naxariisto culammaduna waa ammaaneen oo sheekh ibnu cuthaymiin aad buu ammaanay kitaabkaas waa kitaabun jayidun mudcamun biladilla buuri kitaabka mucaamalat alxukaam la yidhahdaa alcallaama maxamed ibn saalex alcuthaymiin wuxuu yidhi waa kitaab wanaagsan oo mudcamun biladilla yacni lagu xoojiyey daliilo lagu xoojiyey yacni masaladuu sheegaba adilada markaysagaa ku sugan buu markaysagaa keenaya marka waa kitaab mufiidun jiddan magaca ciyaad ibnu hanmi baa la yidhaahdaa haynku waa kor dhigan yahay ciyaad qaala ciyaad ibnu hanmin lihishaam ibni xakiim marka hani waa bifatx e, hayn isti'daanu waliyi lamri اlmuslimi liljihaad baabka labiyo labaatanaad waxa uu ku saabsan yahay ninka madaxda ee muslimka ah in la idan weydiisto la fasax weydiisto liljihaadi jihaadka loo fasax weydiisto marka jihaadka la qabanaayo laga fasax qaato wa isti'daanu lwaalidayni labada waalidna in laga fasax qaato lisafari saalixi safarka wanaagsan in looga fasax qaato maa lam yatacayan wasti'daanu lwaalidayni labada waalidna aabbihii hooyada in laga fasax qaato lisafari saalixi safarka wanaagsan looga fasax qaato maa lam yatacayan intaanu waajibin oo waajib cayniya noqon oo ruuxa daatadiisa waajib ku ah in laga fasax qaato ayuu markaa baab u yahay ama kaga hadlaya halkan xadiiska saddex iyo labaatanaad can cabdullaahi bni camrin cabdullaahi bnu camr waxaa bukhaariyo muslim ka soo wariyeen radia allahu tacaala canhuma ilaahay raalliha ka noqdo cabdullaahi iyo aabbihiibe qaala inuu yidhi jaءa rajulu nin baa u yimi ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga ayuu u yimi fasta'danahu waa fasax weydiistay fi ljihaadi jihaadka inuu u fasaxo ayuu weydiistay faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam axayun waalidaaka ma nool yihiin labadaadii waalid aabbaha iyo hooyadaa ma nool yihiin qaala wuxuu yidhi nacam haa waa nool yihiin qaala fa fiihimaa fajaahid yacni labadooda ku jihaad waxaa loo jeedaa labadooda ajar jihaad ka yacni ka raadi lama ti lagama tilmaamayo loogama jeedo labadooda la jihaad oo la dagaalan lagama tilmaamayo ee waxaa loo jeedaa labadooda ajarkii jihaadka ka raadi ayaa loo jeedaa rawaahu albukhaariyu wa muslimun xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa labada waalid in jihaadka marka la qabanaayo laga fasax qaato oo yaga markaa la idan weydiisto yaga in la idan weydiisto ayaa markaa laga qaadanaya waxaanu sheekhu uga qiyaas qaatay safarada kalena saas oo kale inay yihiin ayay markaa uga qiyaas qaatay sidaas aawadeed buu yihi isti'daan alwaalidayni lisafari asaalixi oo uu yidhi sababta loo ida weydiisanayaana waxay tahay xaq weyn bay ku leeyihiin labada waalid ubadkooda marka weynaanshaha xaqay ku leeyihiin uu weyn yahay daraaddeed ayaa la yidhi yacni uga fasax qaata markaa sidaa loo yidhi safarada markaa ay laasimka tahay in laga fasax qaataana waa khaasatan safarka marka markaysagaa makhuufka ah ama markaysagaa meel cabsi ama wax la mida ama yacni markaa lagu gelayo meelaha noocaas oo kalea in loo safro yacni waxaa laazima in laga fasax qaato ayaa laazima laakiin safarku haddii aanu makhuuf ahayn oo cabsi aanu ahayn cabsi haddaanu ahayn ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen in waxba la idan weydiistaa aan dagaal iyo waxba la qabanaynin meel waxa weeye markaa cabsilana marka aan la qabanaynin ee meel yaroo aamin oo dhow oo kale la yaro gaadhayo tan noocaasoo kale waxba waajib maaha bay culamada qaarkood yidhaahdeen in la idan weydiista jihaadkana waxaa loo qaybinayaa laba xaaladood xaaluu yahay fardu kifaayo iyo xaaluu yahay fardu cayn marka waktiga ay waajibka tahay in laga idan qaataa waa markuu yahay fardu kifaayaha fardu kifaayaha markuu yahay oo ummadda si guud si guud u saaran yahay laakiin aanu ruuxa cayn ahaan mid walba aanu gaarkiisa ugu waajibin xaaladda caynkaasa ayaa laga idan qaadanayaa ay waajib tahay in laga idan qaato oo haddaanu ku fasixin aan la tegaynin laakiin hadduu tacayuno uu fardu cayn jihaadku uu noqdo xaalka caynkaasa in laga idan qaataa markaa waajib ma aha in laga idan qaataa waajib ma aha ee waxa muqadama jihaadka fardu caynka abaa muqadam markaa ah sababtuna waxay tahay jihaadka maslaxadiisu waa caam yacni waalidka in loo samafalaa waa fardu jihaadkii fardu in laga qayb gale uu qofku kari karayayna waa fardu laba fardu baa iska hor yimi yacni birkii uh, iyo samafalkii labada waalid waa faral cayntiisa ku waajibay jihaadkiina markuu fardu noqdo laba fardu baa iska hor yimi laakiin waxay noqdeen laba fardu oo midna maslaxadiisu ay khaas tahay oo gaar tahay midna maslaxadiisu ay caam tahay marka farducaynka maslaxadiisu caamka tahay baa laga hormarinayaa farducaynka maslaxadiisu khaaska tahay laga hormarinaya sidaas iyada ah jamaahiiru ahlicilmi saasay markaa ku tageen waxaanay tilmaameen in waxa weeye markuu fardu kifaayo yahay in laga idan qaataa marka inay waajib tahay yacni markaa waalidka sidaas iyadaa bay sheegeen waxaanay u daliishanayaan xadiidkaa saxiixa bay u daliishanayaan waayo nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi axayun waalidaaka qaala nacam qaala fa fiihima fajaahid marka jihaadkii wuxuu ka hormariyey xaalkaa u fardu kifaayaha ahaa yacni samafalkii labada waalid buu ka hormariyey waayo marka waxaa iska hor yimi fardu cayn iyo fardu kifaaye faral marka ummadda si guud u saaran laakiin shaksiga aan gaar ugu waajibin iyo fardi markaysagaa ruuxa cayn ahaantiisa ku waajibay oo laba ah, labada waalid inuu samafalo ah dabeed fardu caynkii ayaa laga hormariyay fardu kifaayihii ahlucilmigu waxay yidhaahdaan haddii fardu kifaayihii fardu caynku ay tacaarudaan waxaa la hormariyaa fardu caynka ayaa la hormariyaa quwada uu ka xoog badan yahay daraaddeed ayaa markaa looga hormarinaya ayaa looga hormarinaya marka shabaabka qaarkood ama dhalinyarada qaarkood waxay sameeyaan waalidadood inaan iyaga waxba u sheegi sheegin iska baxaan oo weliba waxay u baxayaanna wax jihaadnimadeeda la hubo aynay markaa ahayn oo ay markaa waxa weeye yacni intay ula muuqato uun markaysaga inuu jihaad yahay oo ama markaysagaa qaar ugu fatwoodaan inuu jihaad farducayna yahay intay qaar ugu fatwoodaan inuu dabeedna markaa iska dhaqaajiyo oo markaysa markaa waalidkii oo aan ka warqabin wax alla wuxuu meel u qabtay iyo meel u kacay toonna yani dabeedna markaa uu iska tago yani ta noocaasa tatbiiqa qaacidadan lagu dabaqaya mas'alada noocaas oo kale ah waa fii hayri maxalliha waa midaan meesheedii dhicin yacni weeyaan waayo ruuxu waa inuu iska hubiyaa waxa marka uu naftiisa ku bixinayo waa inuu iska hubiyaa wuxuu naftiisa ku bixinayo waa inuu iska hubiyaa yacni waxa weeye naftiisii waa inaanu ku bixin waxaanu hubin waa inaanu markaysagaa ku bixin hadduu xataa ishkaal ka galo oo uu is yidhaahdo war armuu jihaad yahay mise markaa saasoo kale uu is yidhaahdo iyo armaanu ahayn uu isku hayo waa inuu markaysa markaa iska daayaa o tegin waayo salaamada iyo nabadgelyada yacni ruuxa diintiisa u nabad gasho wax u dhigmayaa ma jiro dad badani muslimiin la laynayo waxay u qabaan inay jihaad sharciya tahay bay markaysagaa u qabaan oo ay markaysa waxaa yani iyadoo xataa marka ay ramadaan tahay ayaa rabbi ay ugu mahadnaqayaan inuu waxa weeye ilaahay u yasiray dilkaas oo u fudaydiyey waxay ku shukri shukrinaqayaane ku mahadnaqayaanna waxa weeye waa muslimiin ay laayeen muslimiin ay laayeen bay ilaahay ugu mahadnaqayaan tan noocaasina waxa weye waa dalaal iyo inxiraaf weey waa dalaal iyo inxiraaf weey waana marka isaga macruuf bay ahayd khawaarijtu inay waxa weeye markaa dilka ay muslimiinta laynayaan inay ilaahay ugu shukri naqi jireen oo ay isku majeeran jireen oo ay markaa waxa weeye kaan samaynini xataa ka sameeyey uu ku majeeran jiray waa innagii soo sheegnay caliy bnu abi aalib ninkii dilay ninkii kale ee majeeranaya khaarijiga ahaa ya darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min di lcarshi ridwaana inii laadkuruhu yowma faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana yacni caliy bnu abi aalib ayuu markaa dilkiisii kii dilay ma jeeranayaa markaasuu wuxuu tilmaamayaa inuu khayr iyo wanaag la yimi ayuu markaa tilmaamaya markaasuu leeyayaa darbatan min taqiyin kaasuu wuxuu ku sheegayaa inuu taqi yahay oo ilaahay ka baqaayo oo garaac markaa ruux taqiya ka dhacday yacni marka ayuu leeyahay dadow la yaaba ma araada biha ilaa liyabluga min dilcarshi ridwaana ugamana jeedin ilaahay inuu raalli ahaansho kaga helo mooyaane wax kale muraadkiisu ma ahay bimacnaa ikhlaas bay ka ahayd ikhlaas ayay ka ahayd inii la adkuruhu yowman fa axsibuhu maalin baa ninkaa xusaya waxaanan u malaynayaa ayuu yidhi awfa albariyati cinda allahi miisaana inuu ilaahay agtiisa dadka miisaanka khayraadka ugu miisaan badan yahay oo ugu miisaan weyn yahay saasaan u malaynayaa buuli marka waxa weeye waa arrin lagu yaqaano khawaarijta in waxa weeye muslimiin intay markaa laayaan inay haddana waxa weeye markaa wanaag iyo khayr badan inuu xasilay oo ajar badan lagu helaayo in waxa weeye sidaas iyadaa markaa inay ku tilmaamaan ama ay ku majeertaan ama ay ku majeertaan yacni waxa weeye cidda cusmaan ibnu cafaan dil waxaan u jeedaa marka caliy bnu abi aalib dilka la dilay kuwa majeeranayay khawaarij bay ahaayeen kuwa majeeranayay khawaarij bay ahaayeen cid kale oo marka isagaa muslimiina haddii waxa weeye walow fisqi iyo xumaanba ha ku dhacaane oo wax dhiiggooda banneeyo oo dhiiggoodu xalaal ku noqonaya mar haddayna la imin walow fasaqaba ha ahaadaane waxay noqonayaan cidda markaa majeerata ama markaysaga wanaag ku tilmaanta ama kamanta ama ammaanta ciddii markaysaga yacni dishay waxay noqonaysaa markaysaga inay shabah ku leedahay ciddaas oo kale yacni markaa qolyaha hore cimraan ibnu xitaankii hadalkaa lahaayoo kale inuu shabah ku leeyahay buu markaysaga noqonaya inuu shabah ku leeyahay ayuu noqonaya hadda taa macnaheedu ma aha dadka qaarkood iftiraag iyo been abuurku waxba kuma aho waxaad moodaa inaan la xisaabayn baad moodaa siday markay isaga yacni u dhaqmayaane inay yidhaahdaan waxa weeye cali bna abi taalib buu la simay war lama simin ilaahay ka baq yacni waxa weeye been ha sheegin lama simine waxaan u jeedaa waxa weeye muslimku xurmada uu leeyahay aawadeed waa in markaa waxa weeye la ilaaliyaa haddii waxa weeye xurmada qofka muslimka muslimkaa ah, dhiiggiisa aan la dhowrin oo dhiiggiisa markaa la bannaysto oo wax cad a oo dhiiggiisa lagu bannaysanayo u jirin la bannaysto yacni waxay noqonaysaa mid dembiyo weyn bay markaysagaa noqonaysaa waa garanaysaan qaraxii hadda ugu dambeeyey iyo layntii hadda hudheelka lagu sameeyey ee maalmihii dhoweyd la sheegaayey dad fara badan oo markaysaga waxa muslimiin ah oo wax cad oo dhiiggooda lagu lagu daadiyaa aynay jirin ayaa markaa ku jiray ilaahay baana loogu mahadnaqayo idaacaadka laga sheegaayey taasina waxay tilmaamaysaa dalaalka iyo inxiraafka markaysagaa jira inta qarada uu la eg yahay ayay markaa tilmaamaysaa yacni ruux baaba markaysaa markaa yacni qariya ama xumaantii hoos u sameeya amaba markaysaga waxaan yacni isku ciilkaambiye ama yidhaahdo dadka qaar waaba ka xunnahay markaysagaa in meesha lagu dila iyo waxyaalo la mide wax laga istisnoodayadaynay jirin ayaa rabbi loogu mahadnaqayaa la leeyahay ilaahay baa ku mahadsan yacni saas yadaa leeyahay taasina waxay sheegaysaa in xiraafka iyo dalaalka jiraa badnaanshuhu badan yahay marka arrinka noocaasa aad iyo aad waa in markaysa markaa looga taxadiraa kuwa ku jirana ilaahay ha soo hanuuniyo ilaahay ha soo hanuuniyo oo khayrka markaysaga ha waafajiyo iyo tawbadda iyo wanaagga iyo inay u soo noqdaan inay ka toobad keenaan xumaanta marka isaga ay ku jiraan halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk